dabcan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmi aad ka dhegaysataan markale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo axada taariikhdu waxay ku beegantaha afariyo tobanka bisha janaayo sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dowladda etoobiya oo qiratay in culays diblomaasiyadeed ay kala kulantay go'aankii ay ku damaacisay badda soomaaliya ciyaartooyda koonfur galbeed oo dib ugu laabtay magaalada beedhabo maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen inay gebi ahaanba iskaga baxeen tartanka maamul goboleeda ee gobolka banaadir wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya oo sheegay in weli magaalada muqdisho ay ka jiraan ciyaal weeradii dhibka ku hayay qodobada kale aad barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona doorashadii ka dhacday taiwan oo ku guulaystay xisbiga talada haya tobannaan ruux oo ku dhintay buur ku duntay gudaha waddanka kolombiya iyo qaramada midoobe oo sheegtay in dhammaanba ciidamadooda nabad ilaalinta ay kala bixi doonto waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo inta lagu guda jiro sanadkan qodobadaas wixii kale nagu soo kordho xubnaha jogtay iyo kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal heestaasi ku dhaafnaysa suxidda furuta ee barnaamijka ogaal aday ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar kan dhalin shaqaysa waa marka markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa dowladda etoobiya ayaa tan iyo markii ay magaalada adis ababa ee caasimadda wadankaasi heshiis ishabgarada ah kula gaartay maamulka somalilan waxa ay la kulmeysay culays diblomaasiyadeed oo si weyn looga dareemay gudaha wadankaasi heshiiska safgaradka ah oo dhex maray muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale ra wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa waxa uu ka dhignaa in etoobiya ay dooneyso in ay la wareegto qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya taas oo caro weyn abuurtay sidoo kalena dadka soomaaliyeed guud ahaantoodba ay si adag uga horyimaadeen waxaana jirtay tan iyo wakhtigaasi in dowladda soomaaliya ay sameysay dadaalo diblomaasiyadeed oo ay caalamku ku tusinayso in etoobiya waxyaabaha ay wado ama falka ay ku kacdo uu yahay mid gardaro ah oo ay kuusoo xadgudubtay madax banaanida eh, soomaaliya waxaana jirtay in tan iyo wakhtigaasi dowlado badan oo caalamka ka mid ah iyo sidoo kale ururo caalami ahba ay garbistaag u muujiyeen soomaaliya sidoo kalena ay sheegeen inay taageersan yihiin madax banaanida soomaaliya dowlada soomaaliyana ama dowlada etoobiyana ay ku dhaliceeyeen tallaabadaas ay qaaday oo heshiiska ay kula gaartay somalilan oo ah qeyb ka mid ah soomaaliya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda itoobiya sida madaxweynaha wadankaasi ayaa khiray in culeyskaasi diblomaasiyeed uu jiro inkastoo ra-isul abiy axmed dhankiisa uu ku in uu weli hore ugu socdo go-aamadiisa waxaana lagu tilmaamay go-aamada abiy axmed inay yihiin kuwo burbur u horseedaya itoobiya faysal roble oo ah aqoon-yahan eh, si gaara ah uga faalooda arrimaha geeska afrika si dhowna ula socda xaalada etoobiya oo waraysi siiyey tv-gen faysal ayaa falanqeeyay culeyska diblomaasiyadeed ee dowlada etoobiya ay la kulantay tan iyo markii ay shaacisay eh, damaceeda ku aadan in ay hesho eh, badda soomaaliya dadaalada ay samaysay way badan yihiin laakiin natiijada ugu muhiimsan waxa weeye in dalal badan ay si dal ahaan ah arintan soomaaliya isu garab taageen maraykanka ha noqoto ingiriiska ha noqoto sacuudiga ha noqoto iyo kuwo kale oo badan intaa waxa dheer in eh, eh, hay-adaha ama ururada sida igaad eh, auda midnimada africa Uh, ururka islaamka ururka carabta euda intuba ay soomaaliya isgarabtaageen taageen bimacnii haddii isgarabtaagu uu yahay wax weyn oo la tirsan karo maanta guusha soomaaliya way haysataa waxaana markii ugu horreysay uu qortay uh, uh, ra-iisul wasaare ku-xigeenka islamarkaana ah wasiirka arrimaha dibadda etoobiya damega maconin in culays badan saaran yahay xagga adduunka siyaasadda arrimahan ku gadaaman m o u-da awgeed inuu qarasho ka sameeyey in culays xoogan saarayin khudbaduu shalay toole ka jeedinayay meel arrimaha dibadda etoobiya lagaga hadlayay waxaa kaloo iyana saasoo kale u qiratay culayskaa soomaaliya kusoo wajahday dowladda etoobiya madaxweynaha dalka etoobiya marwe sahla warge oo iyana si fiican arintaa uga hadashay marka runtii guusha way haysaa dowladda dhexe maxay ka dhigan yihiin hadhow maxay noqon doonaan waa arrin kale laakiin ololihii dowladdu ay gashay natiijadeeda waynu aragnaa inay etoobiya qirata in culays weni wani eh, saaran yahay inkasta oo ay sheegeen inaanay isku taagayn culaysyada awgeed qof degan oo caqli badan oo xaalka dalkiisu maanta uu ku jiro garan kara hadduu ahaan lahaa abiy axmed haaq uu ku qanci lahaa dibna wuuga faagan lahaa laakiin kaar kalena wuu la soo bixi kari lahaa siyaasadeed oo ah odhanaya annaga iyo soomaaliyana wada hadalsiiya waanu isku baahannahay dal weyn baanahay iyaguna waa dal walaalahaya waxa wuu odhan kari lahaa laakiin sida aynu taariikhdiisa kasoo aragnay iyo sheeka beraleyda ugu sheekaynaya dadweynaha reer etoobiya iyo hiyekainta uu ku hayo dadka etoobiya uma ekan ninkani inuu ku joogsanayo hmm. uh, culayskaas taariikha horena waynu ka haynaa dagaalkii tigreyga markuu gelayo culayse noocana ayaa lasoo kulmay uma joojin ilaa inta ay ka dhimanayeen hal milyan oo qof eh, boqol kun oo dumarana inka badan la faraxumeeyey gobolkaas iyo gobolada agaarkoodana gidi ahaanba uu masaxay uu baabi'iyey maantana wax laga soo qaada aanay lahayn marka haa way noqon kari lahayd arrintani arrin albaab u furanta uu kaga baxo inaguna aan kaga baxno hadhowna si kale loo wada hadlo laakiin abiy sidaa uma eka wax keliya samayn karnaa in la rajeeyo in culaysyadani ay saameyn ku yeeshaan prime minister abiy axmed waxaa la odhan karaa dunuubta ilaa maanta abiy uu galay uu ka galay dalka etoobiya ama ha noqoto amxaarada ama ha noqoto oromooda iyo tigrega iyo meelo kaloo badanba waxaa kow loo aaneynayaa in imaaraadka carabta uu gacan ku lahaa hubka uu dadka ku laynaya dadkiisa ku laynaya prime minister abiy axmedna waxaa loo aaneynayaa inuu inta badan jeega u qoro imaaraadka muxuu soomaaliya miyuu ku doorsaday maxaa dhacay waxa weeye imaaraadku wuxuu iska dhaadhiciyey tobankalabaatanka sane soo socda in uu ka guurayo eh, kharashka uga soo gala saliidda una guurayo wax la yidhaahdo eh, adeeg adeeg bixin inuu adeeg iibinayo ama ha noqoto badeecado uu soo dhoofiyo ama wax kaleba ha noqoto marka isagoo etoobiya u arka suuqa ugu weyn mm. waa in ilaa inta uu arkayo imaaraadku ay arkayaan laba arrimood jidkaa maanta ay saaran yihiin iskama bedelayaan kow waxaan ay etoobiya ku tuhmayaan inay ka helayaan faa'iidada wax u dhaama ilaa ay arkayaan etoobiyadaasay mhm. ku tolaanayaan dhinacaasaanay u soconayaan iyo laba in ay arkaan khasaaraha jidka uu maanta eh, midowga eh, isutaga imiraadku ay qaateen khasaaraha ka imanaya ilaa ay arkaan khasaarahaasoo ah xataa isaga inay wax kasoo gaari karaan haddii dagaalo ka dhacaan gacanka carabta iyo badda cas ee soomaalidu wax ku leedahay mm-hmm. labadaasoo dhaca mooye kama joogsanayo garabtaagni keliya maaha laakiin wararka aanu adsaabo ka helayno oo xoogaala in xataa qorshaynta ay miiska la fadhiyaan ayaa ayaa imiraadka la sheegaya ciddii intaa runtii waa arrin aada u adag dowladda soomaaliya hadda diyaar ma u tahay inay xidhiirka u jarto imiraadka maya waa in ay wadahadallo adag la gashaa meel fiicanna ay kaga soo hadhaa haddii ay ka caalweydo markaa in emiraadku ay arintan ka waantoobaan islamarkaana diyaaray u yihiin emiraadku inay dalka soomaaliya burburiyaan then dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo wada socda waa inay meel iska taagaan arintan sidaa iyo sidii looga tashan lahaana hmm. hadda tale gaari karno laakiin sidii looga tashan lahaa emiraadku dhibta ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed iyagoo afar shan meelood hadda ka degan oo saldhigyo kuleh dalka soomaaliyeed waa in arintaas dowlada soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay ka tashadaan horta culays aaday ku tahay eh, innagii eritrea inkastoo shaksi ahaan dadyo badan ay siyaabo kale u kala arki karaan waxay naga dhexeeya waxa la yidhaahdo strategic interest dal laba dal oo walaalo ah oo wax badan isku qabtay meelo badan soo wada maray ayaynu nahay maanta eritrea waa loo baahan yahay eh, cidda keliyata ee wax ka tari karta in soomaaliya ay iska caabiso weerarkan uu prime minister abiy axmed kusoo qaadayna eritrea iyo masaaridu meel fiican bay ka geli karaan masar xidhiirkeenu waa aad buu qoto dheeryahay waa ilaa kuntameeyihii afartameeyihii ayuu soo taxnaa cabdulaahi laba arrimood oo keliya baynu uga baahannahay in labadaa dal aada sheegtay ay soomaaliya maanta la qabtaan samata bixinteedana ay wax ka qaataan kow sidii marka horeba abiy uu u macsuumay eritrea markuu la dagaalamayay tigrega maantana kursiga uu ku fadhiyo ugu aaneeyo soo gelitaanka eritrea ay dagaalka soo galeen in sidoo kale sida ugu dhaqsaha badan ciidamo eritrean ah aynu gacan ka helnaa waa lama huraan haddii la rabo inaynu iska caabino taasi waa kow talabaad sida ugu dhaqsaha badan in dhowr markab dalalka maraakiibtale sida masaarida iyo turkiga ay badeena soo galaan cidda keliyata ee ajnabi u fasixi karta badda soomaaliyeed in ay soo galaan waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kabinetkiisa iyo baarlamaankiisa arintaa haddaan si dhaqso a ah loogu dhaqaaqin etoobia mm. waxay diyaar u tahay labada markab saddexda markab ay haysato in ay labaatanka kilomitr ay sheegtay soo geliso waxaan warka ku hayaa cabdilaahu haddaad iga dhegaysato mhm. etoobiya arrinta dekadu inay iska af goobaati tahay sideed bilyan lacag gaaraysa ma hayso ay tekad ku dhisto tekad diskeeduna wuxuu qaadanayaa afar sano shan sano lix sano taa waxa raacsan inaanay weli masixin ama weli ay ku taagan tahay kontraadkii iyo qandaraaskii ay jabuuti kula jirtay oo xagga ay uga soo degayaan midda keliya etoobiya meesha ka rabta waa laba arrimood kow in labaatanka kilomitr ay ka dhigato saldhig military oon wax kala ahayn saldhig military ciidamadeeda badda ciidama ay samaysatay taas waa kow laba luqhaya ilaa xadka soomaaliya ay la leedahay qeybtan soomaali galbeed dhulka u dhaxeeya in ay iyadu gacanta ku hayso waa labadaas labada qorshe ee maanta adsaaba yaalla arrinta tekada iyo maalgashiga la seegaya habeenkii xala ay ahaayaan lagu seexan meesha ma yaalaan taasi ma taalo waa saldhiga iyo dhulka baaxadda leh oo boqoliyo lix iyo labaatan kilomitira siday gacanta ugu dhigi lahay horta waxaa diblomaasiyadu waa arrin inkaaran waxaan kollaba filayaa oon mala awaalaya ama aan u malaynayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowlado badan iyo madaxdoodu ay la hadlayaan oy leeyihiin eh, inta wadahadalada iyo waanwaanta aada wado u yeelkaadi eh, ha u jarin boqolkiiba boqol xidhiirka laakiin ummadda soomaaliyeed maanta waxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsanaysaa sida hadalkiisana ku caddaa haddii marba dalkii cadow yahay kow in ciidamada ubucda soomaaliya ku jira sida ugu dhaqsaha badan laga saaro amarna laga soo saaro in diyaaradda etoobiya ee dalka soomaaliya soo gelaysa gidi ahaanba laga xidho in qaadka etoobiya ka imanaya oo boqolaal milyan oo doolar yoomiyihii dalka soomaaliya intuu ka saaro etoobiya u geliyay in laga joojiyo arrimahaasi culays gaara ayay ku keeni karaan dowladda etoobiya su-aashu waxay noqonaysaa sida dadka qaarkood ay ka hadlaan maxaa lagu bedeshaa dhowr iyo tobanka kun ee dhinaca iyo south somaaliya oo etoobiya e, askarteedu joogto oo wax ilaalinaya e, la samaynka waxaa lagu bedeli karaa askar kaloo aynu saaxiibannahay oo diyaara toban kun oo eritrean haddaan hello waa lagu bedeli karaa askar soomaaliyeed oo intay dooni ha dagaalamaane meesha joogi kara waa lagu bedeli karaa waxaan la qaadan karayn iyadoo etoobiya layidhi waa cadowgeena koowaad mm-hmm. haddii maanta dagaalba ka dhaco luhaya labaatanka kun dhowr iyo tobanka e, kun ee xaggan soomaaliya dhex jooga xamar inay usoo dhaqaaqaan hadduu abiy amar siiyo de way dhici kartaa marka ummadda soomaaliyeed aad bay ugu saxsan yihiin in ay mm-hmm. warwar ballaaran ka muujiyaan ciidamada etoobiyaanka ee weli dalka kusii dhex jira safaaradda etoobiya oo weli furan oo dib uu ugu soo noqday waa arrimaha la rabo in ummadda soomaaliyeed madaxtooyadu ay si cad wax ugu sheegto faysal roobel ayuu kaasi ahaa oo falanqeynayay eh, dowladda etoobiya culeysyo ay kala kulantay eh, tan iyo markii ay ku dhawaaqday ama heshiis ay la gashayba somalilan heshiiskaas oo ku saabsanaa in is-afgarad laga gaaro in etoobiya ay hesho qeyb kamid ah badda iyo beriga soomaaliya eh, maanta waxaa boqol sano ah, iraahdo dhegeystayaal eh, raali noqdo waa boqol maalmood laga joogaa markii uu bilowday weerarka magaalada khaza ka soconaya ee dadka falastiiniyiinta ah ay xasuuqa loogu geysanayo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar israa ayaa waxay bilowday in ay duqeymo lixadle ay ka geysato magaalada khaza iyo guud ahaanba dhulka falastiiniinta halkaas oo ay tobanaan kun oo ruux oo falastiiniin ah waxba galabsanin ay ku dileen waxaana maanta laga joogaa boqol maalimood markii uu bilowday dagaalkaasi iyadoona ay sii kordhayaan khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka ah sidoo kalena waxaa sii guuldareysanaya qorshihii israa ay ka laheyd dagaalkaasi oo ahaa in guud ahaanba magaalada magaalada khaza ay la wareegto waxaana boqol maalmood kadib israel weli uu suurtagelila in ay magaalada khaza ay qabsato iyadoona taas bedelkeeda boqolaal askari looga dilay sidoo kalena boqolaal taangiyadeeda qaaliga ah ee balaayiinta doolar ku fadhiya looga gubay waxaana jirta in sidoo kale kooxda iska caabinta ah ee xamaas ee iyadana ay gulay ka gaartay dagaalkaasi inta uu socday oo askar badan oo yuhuuda ay halkaasi ay ku laayeen sidoo kalena israel iyo xulafadeedu ay u diideen in ay u suurto gasho damacooda ah in magaalada khaza ay qabsadaan israel xaalada ayaa kusii adkaaneysa waxaana jira cadaadis gudaha ah oo ku riixaya maamulka sare ee israel in heshiis ay la galaan kooxda xamaas maadaama awood ahaan ay wax uga qaadi waayeen balse israel halka kaliya ay ka adag tahay amaba ay guusha u aragto ayaa ah in ay beegsato goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin halkaas oo ay khasaaro lixaadle ay u geystaan dadka shacabka ah wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya eh, dhulka falastiiniyiinta waxa ay sheegayaan in eh, ilaa iyo afar iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah oo ay sidoo kale ay ku jirto gabar eh, laba sano jir ah inay ku dhinteen kadib markii la duqeeyey guri ku yaala magaalada rafax la yiraahdo waxaana jirta in duqeyntaasi ay ahaayeen duqeymaha dhanka cirka ah oo ciidamada yuhuuddu ay ka geysanayaan dhulka falastiiniyiinta ah. waxaana jirta in goobtaasi uu weerarka uu ka dhacay ay ka mid tahay meelaha uusan dagaalka ka soconin waxaa sidoo kale jirta in israa-el weerar baan ay ku hayso dhulalka ka fog magaalada khaza ee aanan dagaalka tooska ah kooxda xamaas aysan kula jirin isra-el sida daanta galbeed oo kale waxaana jirta in eh, goobahaas oo idil boqolaal ruux oo shacab ah oo falastiiniyiina lagu dilay eh, arrintan waxay sidoo kale ay keentay maadaama boqol maalmood laga joogo dagaalka khaza in dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan qeybo badan oo caalamka kamid a ah kuwo kalena haatan la qorsheynayo meelaha la qorsheynayo in dibadbaxyada xoogan ay ka dhacaan oo looga soo horjeedo falalka guracan ee israel waxaa ka mid ah magaalada johannesburg la yiraahdo ee wadankaasi koonfur afrika koonfur afrikana waa wadanka kaliya ee caalamka sida adag u taageeray dadka falastiiniyiinta ah sidoo kalena dacwo ka gudbiyay xasuuqa yuhuudda taas oo waqti xaadirkanba hortaala maxkamadda cadaalada dunida i c j jawaabna laga sugayo sidoo kale meelaha la filayo in dibadbaxyada ay ka dhacaan waxaa kamid ah magaalada washington ee wadankaasi mareykanka iyadoo halkaasina dibadbaxyo xoogan la qorsheynayo inay ka dhacaan wadamo badan oo caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka ayaa iyagana qorshahooda uu socdaa sidii ay uga dhici lahaayeen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo falalka guracan ee israel laguna dalbanayo in xabajoojin lagu dhawaaqo maadaama boqol maalmood in ka badan dagaalka soconaya aysan wax natiijo ah ka keenin israel kuwalalambuur magaalada caasimadu ah wadanka maleesiya waxaa ka dhacay dibadbax xoogan oo looga soo horjeedo falalkani waxaana dadka dibadbaxaasi ka qayb qaatay ay hortubteen safaaradda mareykanka uu ku leeyahay magaalada kuwalambuur ee caasimada wadanka maleesiya iyagoona ku cadaadinaya mareykanka in uu eh, taageerada ka jarto israel si dagaalka loo joojiyo mareykanka waa wadanka ugu tunka weyn ee israel gadaal ka taagan kuna riixayo in dagaalku ay sii wadaan maadaama taageerada ugu badan iyo hubka isagaba uu siiyo balse mareykanka ayaa la aaminsan yahay in uu go-aan ka qaadan karo in dagaalku uu joogsado eh, iyo in kale waxaana uu israael markasta ku difaaca in ay waxyaabaha ay sameyneyso ay tahay in isdifaacid uu wax ugu yeeray waxaana sidoo kale mareykanka oo horey codka didmada qeexan ee vito powerka ugu adeegsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay qarar la doonayay in isra-el lagu cadaadiyo in ay xabijoojin bini-aadanimo ay ku dhawaaqdo haatan dagaalka soconaya ee maanta boqol maalmood jirsaday ugu yaraan saddex labaatan kun sideed boqol afartan iyo saddex ruux oo falastiiniyiina oo aan waxba galabsanin ayaa la diiwaan geliyey inay ku geeriyoodeen halka inka badan lixdan kun saddex boqol toban iyo toddoba ruux oo falastiiniyiinana ay ku dhaawacmeen dhanka israel tan iyo toddobadii oktoobar waxaa la sheegay eh, amaba dhankeeda ay qiratay in ku dhow kun oo ruux in ay ka geeriyoodeen inkastoo tirada maalinlaha ah tirada badan ee ciidamada israel looga dilo magaalada khaza aysan xisaabta ku tirsanin israel haddana marka la eego khasaaraha soo gaaray dhanka israel ma yaro waxaana midaas uga daran in guud ahaan caalamkaba ay arkayaan in israel oo quwad weyn isku tilmaami jirtay inay ku guuldareysatay in boqol maalmood kadib aysan wax guula aysan ka gaarin ciidamada iska caabinta ee kooxda xamaas hore barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idan kaga imaanaya dhegeysanaysaan ciyaartooyda kubadda cagta ee maamulka koonfur galbeed ayaa dib ugu laabtay magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay maalin uun kadib markii ay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba iskaga baxeen ciyaaraha dowlad goboleedada iyo gobolka banaadir ee magaalada tan muqdisho ka soconaya koonfur galbeed ayaa go-aankan qaadatay kadib markii maalin ka hor eh, ama ciyaartii ugu dambeysay oo ay la yeesheen galmudug saddex iyo eberna looga badiyey markay soo idlaatay kadib waxyeelo loo geystay qaar ka tirsan ciyaartoydooda kadib markii lagu weeraray baskii ay saarnaayeen waxaana la sheegay in ay dhagaxaan ku weerareen ama ay ku garaaceen gaarigii ay saarnaayeen qaar ka tirsan ee dadkii u daawasho tegay ciyaartii dhexmartay galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed waxaana qaar ka tirsan ciyaartooyda koonfur galbeed ee iyagu ay sheegeen ama ay ku eedeeyeen falkaasi in galmudug ay ka dambeysay inkastoo mas-uuliyiinta iyo ciyaartooyda galmudugba ay sheegeen in arintaasi aysan wax luga aysan ku lahayn marka la eego taageerayaashana waa kuwo aanan si rasmi ah loo ogaan karin halka ay kasoo jeedaan marka laga reebo calamada ay wataan in lagu aqoonsado mooyaane go-aankan ay qaadatay koonfur galbeed waxaa mas-uuliyiin dhowra ah oo gobol heer gobol iyo heer dowladda federaalkaba ay isku dayeen in ay ka hor istaagaan in amaba ay ku cadaadiyaan inay dib uga laabta ugu laabtaan si ay ciyaartooyda koonfur galbeed uga sii mid ahaadaan tartanka xiisaha badan ee dowlad goboleeda iyo gobolka banaadir ee muqdisho ka soconaya balse koonfur galbeed ayaa u muuqato mid ku adkeysatay go-aankeeda kadib markii ugu dambeenna ciyaartooydeeda ka waday magaalada tan muqdisho maanta saakadii hore ayay ciyaartooyda koonfur galbeed ee kubadda cagta ee tartanka ka qaybgalayay ay tageen garoonka magaalada tan muqdisho ee aadan cadde iyagoona kadibna sii aaday dhankaasi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ash waa musharaf cabdinaasir oo kamid a ah wariyaashii la socday ciyaartooydaasi ayaa waryaheena farxaan maxamed xuseen waxa uga waramay ambabaxa ciyaartooyda koonfur galbeed ee muqdisho maanta iskaga hayaamay saaka eh, waxaa muqdisho safar ka ah xulka koonfur galbeed oo hadda ku sugan garoonka aadanacade oo daqiiqado kadib ay ka duuli doonaan xulka eh, koonfur galbeed oo ahaa xulkii eh, ugu hadalhaynta badnaa isboortiska dalka afar labaatan kisaa ugu dambeeyey kadib shaqaaqadii loo geystay ciyaartooyda xulka koonfur galbeed ee ciyaartii dhexmartay galmudug iyo koonfur galbeed go-aankii oo ahaa in ciyaartooyda ay baydhabo ku laabtaan ayaana ugu dambeyntii dhab noqday oo shaaka waxay ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta dowladda koonfur galbeed waawaan ayaa socotay oo xal looga gaaraya shaqaaqadii dhacday laguma guuleysan waayo eh, maalintii shalay eh, hoteelka ay deganaayeen ee ardayda koonfur galbeed eh, waxaa ka qabsoonay kulamo dhowr ah oo ay hormuud ka ahaayeen hogaanka ugu sareeya xiriirka isboortiska dalka sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen hogaanka nabadsugidda dalka dhammaantooda waxaa looga hadlayay muhiimada ugu weyn waxay ahayd Eh, in eh, gobolka banaadir iyo sidoo kale beledka nabadsugido ay raaligelin ka bixiyaan dayacadii eh, amnixumada oo loo geystay ee ardayda koonfur galbeed waxa intaas si dhaafigsan oo hadal oo xulka koonfur galbeed ay xijaara ay u haayeen oo ay galeen ma jirin waxaana go-aankooda uu ahaa keliya in tartanka ay kaga baxaan kana dhameeyaan kuna laabtaan magaalada baydhabo waxaana shalay kulamada qeybka ahaa gobolka banaadir iyo sidoo kale beledka nabadshugida kale mahadkalaad Eh, waxaana ay raaligelin eh, si isku mid ay ah ugu bixiyeen eh, dayacii amni xumo ee loo doortayay ardayda koonfur galbeed waxaana aysan naga fadhiisan oo aan naga wada hadlin in xulku ay baaqi ku sii ahaan karaan tartanka iyo in kale taa bedelkeedana xiriirka isboortiska koonfur galbeed waxay eedeen usoo jeediyeen xiriirka isboortiska federaalka Eh, taasi ay ku sheegeen inaysan ka hadlin oo aysan cambaareen falka ciyaartada loo gestay eh, taasi oo keentay in qolka si deg deg ay ugu laabtaan waxaa la sheegayaa in xildhibaano ka tirsan eh, baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ay arrintan gadaal ka riixayaan siyaasad ay u bedeleen ciyaartooydina ay ogolaayeen inay ciyaaraan maxaa arintaas ku jira maadsantahay eh, kulamada xulka koonfur galbeed waxaa ka yeera eh, kasoo qebka kasoo qaybgalka siyaasiyiinta eh, qaybna kamaysataa bedelkeeda waxaa jiray tiro dhowra ah oo fara ku oo xildhibaanada koonfur galbeed ah khusaalku u yimid inay endheendheeyaan sidoo kalena ay wax ka ogaadaan dhibaatada iyo sidoo kale alcaabka ay wax u socdaan Eh, marka lama dhihi karo eh, siyaasad baa loo bedelay go-aankana waxaa iska lahaa eh, hogaanka isboortiska koonfur galbeed oo ka madaxa banaan siyaasada taasoo go-aankoodana aysan lala sugin in lagala tashto siyaasiyiin oo ugu sareeyo madaxweynaha dowlada koonfur galbeed marka waxa uu ahaa go-aan isboortis oo xiriirka isboortiska dowlada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay gaareen ugu dambeyntina go-aankooda uu ahaa inay ka dhameeyaan horeyna u in inaysan inaysan diyaar u hayn in waan waan dhinaca isboortiska ay galaan markii labaad ayaad sheegtay in la weeraray oo sanadkii labaad uu yahay sanadkan oo toos loo weerara ciyaartoyda koonfur galbeed xal wax walba laga gaari jiray maxaa u diidantihiin in xal ciyaarta aad ka gaartaan oo sidaas ay kusii socoto runtahay labada kun iyo labaatankii markaan dib u fiirino eh, shaqaaqadii eh, dhacday tan waa ay ka duwaneed eh, waktigaasi ma jirin ciidan amni oo mas-uuliyadda amniga saarna oo ciyaartooyda hoteelka ilaa garoonka amnigooda uu sugayay balse waxaa qayb ah oo eh, mas-uuliyadda amnigana qaatay ciidankana mas-uuliyadda nisa eh, marka shaqaaqada hadda dhacday iyo tii laba kun labaatankii waa ay ka duwaneyd tii horena ma jirin eh, xal la gaaray marka laga reebo in koonfur galbeed iska samirtay oo tartankana sidaas ay ku dhamaysatay marka inkastoo tii laba kun labaatankii weli qalbiyadooda ay ka guuxaysay taas ayaa keentay in mar kale aysan samrin oo ay go-aankan ay ka dhabeeyaan hadda maxaad ku baaqaysaa mar hadii aad ka mid tahay dadkii ciyaartoyda la socday ee wariyaasha koonfur galbeed ah maxaad eh, baaqa oo diraysaa marka hore way mahadsan yihiin dowlad goboleedyadii ee eh, qaybta ka ahaa eh, qolkaas tartanada isboortiska dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo qolka galmudug oo runtii guud ay ka gaareen koonfur galbeed oo hadda lagu eedeynayo in taageerayaasha ay dhibkaasi ay geysteen guud ahaan isboortka soomaaliya waxa uu ku socdaa wado horumarineed marka laga reebo dad yar oo taageerayaal ka mid oo aan la xakamayn karin oo shaqaaqooyinkaasi eh, mar walba horseedka ah eh, marka waxaan rajaynaynaa in sanado kale eh, iyadoo muqdisho ama gobolka banaadir aan ahayn ee tartanada la gaarsiin doono dowlad goboleedyada dalka ayna martagelin doonaan baydhabo garow ama kismaayo ama meel ka baxsan tartan ka quruxoon kana xamaasad badan oo si nabdoon ku dhamaado oo ka duwan kan gobolka banaadir uu martigeliyo insha allah hadalkaad waxaa ku jirtay in taageerayaasha galmudug ay ka dambeeyeen weerarkii xulka koonfur galbeed lagu qaaday arrintaasi maxaad ku cadaynaysa adiga maxamed aada u mahadsan tahay yani kama maqneen kamana madaxa xulka koonfur galbeed hotelkan la deganaa sidoo kale baskooda mar walba qeybaan ka ahaa Eh, qof xulka ka tirsana ahaa eh, garoonkan la tagay markii weerarka uu dhacayana dadka ayaan qayb ka saarnaa eh, kuley waxaa indhahay way qabanayeen oo goobjoog aan ahaa taageerayaal ku dabaaldegayay guushii galmudug gaartay taas bedelkeedana dabaaldegooda ay qayb ka dhigeen in markii ay arkeen ciyaartooydii koonfur galbeed oo laga soo badiyey oo bas saaran ay dhagaxeeyeen marka taas anaab goobjoog u ahaa waa maqlay ama waa waa waa lai sheegay ma ahaan marka taas cadeynteeda horeyn waa loo baahiyey muuqaalo cadeynaya taageerayaasha galmudug oo ku dhawaaqayo erayo xanaf leh oo ay kaga hadlayaan inay suureeyaan dadka ay saaraan iyo ardayda koonfur galbeed dadka inta badan waxay isla dhex in koonfur galbeed markii horeba ciyaarta ay meel gabagabaa ka joogtay oo inay harta qarka u saarneyd laakiin arrintan ah. weerarkan dhacay ay marmarsiyo ka dhiganaysa arrintaas maxaad leedahay maxamed marmarsiiy waa qofba warkasiba uso fasiran kara marka eh, taas ma dii karno marmarsiiyo eh, aada u weyn marka eh, waa wax walbay fadansay leeyihiin cadeyno badana lasoo dhigay oo aan dhihi karo taas marmarsiiyo kale amaba wado kale oo loo wicin karo ma jirto dhanka kalena wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin oo isagana la hadlayay ama ka hadlayay dhacdadii ciyaartooy ka tirsan koonfur galbeed lagu waxyeelay maalin hore markii ay soo gabagabooday ciyaartii udhexeysay koonfur galbeed iyo galmudug ayaa waxa uu sheegay in wali magaalada muqdisho ay ka jiraan ciyaal weeradii ee goorsii horeysay laga cirib oo uu sheegay in ay yihiin kuwa dhibka weli geysanaya waxaana uu sheegay in sidoo kale ciyaal weeradaasi ay qeyb ka yihiin kuwa dhibka u geystay ciyaartooyda koonfur galbeed ee ugu dambeyn muqdisho iskaga hayaamay wasiirka arrimaha gudaha ee fiqi ayaa sidoo kale usoo jeediyay ciyaartooyda galmudug waxaan yiraahday ciyaartooyda koonfur galbeed in aysan tartan ka bixin oo ay qayb kasii ahaadaan inkastoo go-aankaasi ay gaashaanka u daruureen maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale ciyaartooydoodaba oo ay ugu dambeyn ay magaalada muqdisho iskaga hayaameen tartankaasina gebi ahaantiisba iskaga baxeen haddana wasiir fiqi magaalada muqdisho dhibka ka jira ama loo geysanayo ciyaartooyda iyo taageerayaasha ayuu ku eedeynayaa in ay yihiin kuwa ka dambeeyo ciyaalweeradii owli muqdisho sii jira nimankii sood oo saaxiibadeennana runtii cayaarta waxaan aaminsanahay anagu ruux riyaadiya wax la yidhahdaa jirta cayaar sideedaba istimtaac waa lagu raaxaystaa ummadda ku mashquusha dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba shala galab iyo galbihii ka horreeyey iyo galbaha soo socdaba way ku raaxaysanayaan laakiin markii dhagax iyo heshii ciid iyo dagaal iyo marka la arko yacni macnihii cayaarta loo sameeyey ayay ibhadlaynaysaaba oo maalin dhexdaasana dagaal iyo waxbaan arkaynay niman ciyaartooy oo feer iskula baxay sideedaba ma bahanba ninka ciyaartooyda waxaa laga rabaa saamaxaad waxaa laga rabaa akhlaaq go-aan inuu garoonka ku dhex joogo inuu saaxiibkiisa markuu dhaco madaxa inta kala soo toosiyo in meeshaas ay ka muuqato maarata laakiin taageerayaal iyo dad isku farabaxsanaya iyo dad la celin la-yahay dee meeshaan ciyaalweeraa joogtay oo ayaan dhexdaana dowladdu ka taqallusay ciyaalweeradii weli waa joogtaa meel kastay joogaan wax kastayna hallaynayaan marka runtii aad bay u xumayd wixii dhacay waan uga tacsiyeynaynaa nimankaa walaalaheena laakiin waxaan leenahay sideedaba cayaartu waxyaalahaas yararkaayo kaloo dhan waa leedahay waan ka qaybgeli jirnay stadium muqdishoa la tegi jiray waayihii hore stadium conis banaadir bahashaas maaragtay feer iyo haraati way lahayd laakiin jidka in loo istaago kooxda runtii ma fiicnayn waana wa tacsiyeynaynaa waxaana leenaha walaalaheen cayaaraha maaragtay soo gala mustaqbal fiican bay kooxdaasi leeyihiin runtii waa koox final gaari kartaan aaminsan aniga marka inay soo galaan waana u tegay haddii laa anuu de wasiirka arrimaha gudahan oo galmudug aan ka soo jeedo laakiin waa u dhexeeyaa kooxoo dhan southwest haddii qof ka dhaawacayahay waa qaadaynaa waa la daaweynayaa haddii kooxaha kale sidaasi la mid ah kaasin wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka hadlayay dhacdadii ugu dambeysay ee lagu waxyeelay ciyaartooy ka tirsan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana uu sheegay in muqdisho weli ay ka jiraan ciyaal weeradii goorsii horreysay laga cirib jiray gaal aya dhegeysanaysaan markana dhanka xubnaha haddii aan aadno waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac aadka loo hadalhayay ayaa ku dhageysataan wadajir xubinta waxaa ila socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed nuur ister waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay dhanka iyo weliba ciyaaraha waana tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir oo meel xiisa badan maraya hadaba tartanka xisaab badan ee maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir waxaa gebi ahaanba laleeyahay ay ka baxeen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kadib ciyaartooyda xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maalinta jimcaha ah ee jidka loo galay kadibna dhagxaan lagu jibiyay gaariga ay saarnaayeen muddooyinkii ugu dambeysaba waxaa la wadooday waan waan ama in arintaa la xaliyo laakiin ciyaartooyda iyo weliba tababaraha xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay ku adkaysteen in gebi ahaanba ay ka tegeen eh, tartanka sidoo kaleetana maanta ayaa la filayaa inay gaaraan magaalada baydhaba ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa leeyahay xiriir kubada cagta soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta ugu sareysa soomaaliya waxay ku guuldareysteen in la haliyo eh, tabashada ay qabeen ciyaartooyda iyo weliba eh, qeybta sportiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya Eh, markaynu eegno eh, waxaa u tagay oo hoygooda ugu booqday eh, taliyaha hay-adda nisa mahad salaad sidoo kaleeto duqa magaalada muqdisho laakiin kulan kadib markaynu eegno tababaraha xulka maamulka fur soomaaliya waxa uu bogiisa facebook uu soo qoray hadal uu ku leeyahay weli tabashadii arrimani lama xalin laakiin waxaa nagala raaligeliyay arintii nagu dhacday marka taasoo ka dhigan in hadda tartanka maamul goboleed weliba gobolka banaadir afar kooxood ay kusoo hareen maamulka galmudug ayaa hadda hogaaminaya gruubka oo waxay leeyihin todoba dhibcood halka sidoo kaleetna lix dhibcood ay leeyihiin xulka maamulka lagu magacaabo gobolka banaadir oo sanadkan doonaya mar inuu difaacdo sidoo kaleeto xulka maamulka hirshabeelle afar dhibcood ay leeyihiin halka xulka maamulka jubbaland iyaguna saddex dhibcood ay leeyihiin marka hadda maadaama ay ka baxeen koonfur galbeed soomaliya waxaa leeyahay sidaa hadda samofinal waxaa ku jooga afar kooxood marka waynu arki doonaa sanadkan aad iy aad ayuu xiisa badan yahay koonfur galbeed somalia iyagu waxay u baahanaa kulanka soo socda inay badiyaan oo hirshabelle ay laakiin tartanka inay ka baxeen waxay ka dhigan tahay in hadda jubbaland fursad fiican ay haysato wareega afardhamaadka ay usoo gudbi doonto marka waynu arki doonaa haddii dabcan xiriirka kubadda cagta dhowaan waxay doonayeen war qoraala ah inay soo saaraan oo arrinta kaga heli doonaan iyo weliba jadwalka cusub ee tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir marka baraha bulshada ayaa hadda waxaa lagu baahinayaa sawiro iyo muuqaalo muujinaya ciyaartoyda oo iminkanba isku diyaarinaya inay dabcan gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa tahay cabdirashiidow haddii aan halkaas uga nimaano oo hadalhayntii baraha bulshada haatana dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankeyga waxay leedahay wax kastaoo qaraar ayaan dhadhamiyey ma jirto wax ka qaraar badan inaad dadka u baahato sawirkii dulqaadka waa daawada kaliya ay loo hayo qof waliba oo ay xaaladuhu ku xun yihiin geeridu marnaba ma sugayso toosnaantaada adigu toosna oo diyaar u ahaw geerida mar waliba u jar xiriirka qof kasta oo maskaxdaada iyo naftaada badaalinayo noqo qof guushiisa abuurta noqo qof ku kalsoon naftiisa oo wax waliba si kalsooni leh u qabsada waqtiga ugu haboon ee aad wax qabsan karto waa daqiiqada hadda taagan ee ku dadaal kana faa'iideyso qoramadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil buule waayahay istar qormada ugu dambeysa dhankaygana haddii aan eegana waxaa lagu bilaabay muuminka ama qofka islaamka haddii uu gaajooda wuu samraa hadduu dhargana waa u mahad celiya allah subxaana watacaala midaasi ayaa ah mid aad id wanaagsan mar walbo aad baahan tahay iyo weliba mar walba aad dhergan tahay mar walbo waxaa loo baahayn allah subxaana watacaala aad ugu mahad celiso midda waa inaad soo socda wax walbo haddii maanta aad xanuunsan tahay waxaad rajaysaa in maalin aad caafimaad heshay sidoo kaleetna maalin aad caafimaadi doontid samirka wuxuu ku bilowdaa oohin wuxuuna ku dhammaadaa farxad samirka oo bataa waa mar walbo camalkaaga wanaagsanaada samirka iyo dulqaadka waa ubax aan ka bixi karin beer walba samirka waa xigmad kuwa heesana waxay haystaan wax wanaagsan samirka ayaa ah waxyaabaha ugu wanaagsan nolosha ayuu qaraawi qormadan kusoo gabagabeeyey waxaynu kasoo xiganay qobbaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa waxaad dhegeysteen xubinta bandhigga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye ee howlgalka qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ee wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxa uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo in ciidamadiisa oo idilowskagab uu ka saaro wadankaasi congo ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika ayaa u joogay wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo si ay dowladda uga caawiyaan dagaalka ay kula jirto kooxaha fallaagada ee wadankaasi ka dagaalamaya in ka badan labaatan sano waxaana jirta in haatan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey wax natiijaha ay kusoo kordhin waayeen wadankaasi oo ay sanooyin badan ay ku sugan yihiin waxaana sii socda oo weli halkooda kasii soconaya dagaalada ay geysanayaan kooxaha fallaagada kuwaas oo khasaare nafeed oo aada u badan kasoo gaaraya ciidamada dowladda iyo kuwa shacabka ah howlgalku haatan waxa uu sheegay inuu qorsheynayo in dhammaanba ciidamadiisa nabad ilaalinta uu ka saaro jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo bisha disembar ee soo aadan amaba sanadkan dhammaadkiisa ah kadib shan iyo labaatan sano oo ay wadankaasi ay ku sugnaayeen haatan waa ay ka baxayaan waxaana ujeedkooda ugu weyn uu ahaa markii horeba in ay nabadda iyo xasiloonida ay dib u soo celiyaan balse waxaa muuqanayso in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey arintaasi ay ku fashilmeen waxaana howlgalkooda uu ku egyahay dhammaadka sanadkan howlgalka qaramada midoobey ee wadankan ayaa in muddo ahba lagu eedeynayay in uu yahay mid fadhiid ah oo aanan wax natiijaha soo kordhinaynin sidoo kalena qaramada midoobey ciidamadooda ayaa la sheegayay in iyaga qudhowda ay tacadiyo kala duwan ay u geysanayaan dad codka shacabka ah arrintan waxa ay timid kadib markii dhawaantan eh, la sheegay in wadankaasi uu ka bilowday ololo looga soo horjeedo dhammaanba ciidamada shisheeye ee wadankaasi ku sugan waxaana sidoo kale jirta in kooxaha fallaagada ee wadankaasi weerarada ka geysta iyagana dhankooda ay weerarada ay sii kordhiyeen inkastoo ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay bartilmeysadaan ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dhawaanahanba waxaa jirtay kacdan looga soo horjeeday dhammaanba ciidamada shisheeye ee gobolka ku sugan iyadoona horay wadamo dhowra ah oo gobolka ku yaala looga saaray ciidamo ka tirsan kuwa qaramada midoobey iyo kuwa faransiiska oo wadanka maali la sheegay in guud ahaanba eh, lagu amray in ay iskaga baxaan haatan laba kun oo askari oo ah kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa la filayaa in koonfurta wadankaasi gaar ahaana gobolka givu ay iskaga tagaan dhamaadka bisha abriil halka saddex iyo toban kun iyo shan boqol ee soo hartayna ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan gobolka kale ee kayt la yiraahdo waxaana jirta in gebi ahaantoodba la doonayo in laga wada saaro dhamaadka bisha disembar ee gabagabada sanadkan waxaana arintani ay soo gabagabeyneysaa howlgalka midooga waa howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo muddo badan ku sugnaa wadanka kongo balse wax natiijaha aan ka keenin saacaddu markan waa kow tobankii barqanimo waxaan dib u eegeynaa bal qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira dowladda itoobiya ayaa tan iyo markii ay magaalada adisababa heshiis isaafgarada ay kula gaartay maamulka somalilan waxay la kulmaysay culays diblomaasiyadeed oo issoo taraya ra-iisul abiy axmed iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa magaalada adisababa ku gaaray heshiis isaafgarada kaas oo muran xoogan dhaliyey waxaana tan iyo markii heshiiskaasi uu dhacay ay dowladda soomaaliya ay kordhisay culayska diblomaasiyadeed ee saareyso itoobiya waxaana mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda itoobiya gaar ahaana madaxweynaha wadankaasi uu sheegay in arrinta culayska dhanka diblomaasiyadda ah si weyn looga dareemayo gudaha wadanka itoobiya ciyaartoyda kubadda cagta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa gebi ahaanba magaalada tan muqdisho iskaga tegay maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen maamulka ciyaaraha ee koonfur galbeed in gebi ahaanba ay ka baxeen tartankii maamul goboleeda iyo gobolka banaadir ee magaalada tan muqdisho ka soconayay ciyaartii ugu dambeysay koonfur galbeed waxay la yeesheen dhigooda galmudug ciyaartaas oo ku soo idlaatay saddex iyo eber oo guusha ku raacday galmudug balse ciyaarta markay soo idlaatay kadib ayaa taageerayaal xamaaseysan waxaa la sheegay in ay dhagaxeeyeen gaari ay saarnaayeen qaar ka tirsan ciyaartoyda iyo taageerayaasha maamulka koonfur galbeed halkaasina waxa uu dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid mida ah ciyaartoyda maamulka koonfur galbeed saacadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa gobolka banaadir ayaa isku dayayey in ay ka hor istaagaan koonfur galbeed in gabi ahaanba tartanka iskaga baxaan balse go'aankooda ay ku adkaysteen oo magaalada muqdisho ciyaartoydoodu waa ay ka kaxaysteen oo dhankaasi beedhabo ayaa loo waday wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macaan fiqin waxa uu sheegay in wax magaalada muqdisho qasaya ee fadadii ugu dambeysay ee koonfur galbeed ciyaartooda loo geystayna qaybka ay yihiin ciyaal weeradii muqdisho goorsii horreysay laga cirib waxa uu sheegay in ciyaal weeradaasi aysan dhammaanin oo ay weli magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin dhibaatooyinkii ugu dambeeyey dhacayna ee qayb ay ku yihiin doorasho ka dhacda taiwan ayaa la soo warinayaa inuu ku guulaystay xisbiga talada haya ee maamulkaasi Taiwan doorashada ka dhacday waxaa si gaara ah isha ugu hayay Beijing ama dowladda Shiinaha taas oo si dhow ula socotay waxaana xisbiga talada haya la sheegay in mar kale uu ku guuleystay doorashadaasi xisbigan waxa uu si weyn mucaarad ugu yahay Shiinaha waxaana uu ololeeyaa oo uu meel sare ka taagan yahay madax bannaanida Taiwan balse Beijing ayaa u aragtay in Taiwan ay tahay weli qayb ka mid ah dhulkeeda qaramadii midoobena waxa ay ku dhawaaqeen in gabi ahaanba ay ciidamadooda nabad ilaalinta ay ku sugan waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ay kala bixi doonaan dhammaadka sanadkan gaar ahaana bisha disembar howlgalka qaramada midoobe ayaa soo iglaanaya iyadoo sanooyin badan oo waddankaas oo ku sugnaa kadib aanan wax natiijo ah ka keenin fallaagooyinka uu ka caawinayay la dagaalankooda dowladda ayaa weli xoog leh oo weeraro badan ka geysta qeybo ka mid ah waddanka kongo waxaana jirta in weeraradaasi ay ku dhintaan askar badan iyo dad shacab ah oo u dhashay waddankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxaana shacabku naftirkooda ay qabaan in ciidamada iyo nabad ilaalinta qaramada midoobay xitaa ay kala kulmaan tacdiyo kala duwan oo aysan u ahayn nabad ilaalin balse ay u yihiin kuwa nabadda ka ilaalinayay kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ogaalow idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan afayada konfi beybi iyo canaha konfila sidaanay ilmuhu uga warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso మాట మాట మాట ముసపి మాట మాట మాట మాట బదివలసి మాట అందుకని వాటి రాఫేనా అయ్యే mageedka kalamana beriga oromadiina timid abudule naqa nabe inaanan ka naqay naw waar wallaweyne ma oromadii baani soo gaadhay saamaaliya coriimo waa anta waa wada wardaadkii socdaa god walba ka filo waar marba haddayna ictiraafayaan waxaanu leenahay ku soo soco sacabo furan warwaaqlowdada hawaawayaashood ingiriisnacbaayeen afrikan sidee buu u adoonsadaye soomaali ma maqlaysid labaatan kilomitar oo badda eh oo waliba khiri eh ma ka qaylinaysiin waar jidka lug haya waa furan yahay macali sila waraabana war amhaarka mayn haystan gabaar deebkarafadii muraadiyay deeriya leeray anaqah mari maniin oramiya soomaali wiilalo warda soomaaliya intaan kala maqannahay orama maqnaan maysee laftinaga cirkinaga dhulkinagaa badinagaa war warkalmaan anigaa idin ducaynaya aaminta igu kaba allow aabidkeen ba ergaanka ahayne awdal nooga leexi uraagaada iyo abi iyo muuse abbaagii dhahooda waa dambeeya anidida waay allah ilaadin mahadhowidi burdadiida eta ba'i boqola anaqa waa jooqotaa naw oo goorma u saxeexdeen wadanka waa soo galaysa war kalamaanay madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi haddaan horay inkugu sheegay cadowgeenna inuu hal mida yahay hadda waa labo sababtoo ah qawaariijtii waxaa ku soo darsamay itoobiya oo rabta inay dhulkeenna boobto laakiin waxaad ogaataan itoobiya hal tilaaba hadday soo qaadaan inaan afar tilaaba ku qaadi doonno warya warya taasi eebaa ma leh jilaab waa qaadina afar jilaaba soo qaad waa laisdhexgala walaala waasaa jecelyihin war isdhexgalkii geeska afrika ilaa iyo labakunotobankii la soo sheegaaye eh. ma nuucaas buu ahay war bulshada bariga afrika lagu beeray etoobiya kuma jirin war madaxweynuhu waxaa kaloo yidhi etoobiya eh. taan ku dhigna hadday tillaabo soo qaado eh. afrika iyo adduunka kaleba naguma eedi karaan hah runtiisu irita hortii oodala dhigdee olaari afka hortiisna afeefa hayehe madaxweyne xasan sheikh ma waxa uu yidhi etoobiyan yaa ashabaab isku midaan u ah aragna tobiyan yaa al-shabaab isku midaanu aragna waar cabdullow haddii madaxweynihiinnu sidaa yidhi madaxweynaha somalilanna wuxuu yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maayee dhegta qorigo hay jaro <laughs> waryaa eh. waa fiican tahay hubana ku iman walbowa etoobiya joogsan maayaane eh. kurka inaan jirnay waxay rabaan jeedalkii beri aryaa bashiira waxaa kaloo hore loo yidhi eh. nacabkaa daraa daandaamisen oo daqaradii la dayaysanba dibu soo noqdo dubihiya ushii weli doonaye waa kalo waa layidhi badho ama quraan beer way aan qurin bulshadina waa siman tahay war abbaagidhow balbiyaca war xildhibaan cabdiramaan cabdishakuur wuxuu yidhi markii etobia waan ka awood badnayn laakiin diblomaasiyaday nooga adkaatay hadda way naga awood badan tahay laakiin diblomaasiyadaan ugu adkaa karnaa waxaana ku talinayaa buu yidhi muuse biixi in wadahadal lala galo si dalku u badbaado oo la yidhaahdo war dhulkeenna intaad shisheeye siin lahayd xil annagaa ku siinayna iyo kursiyahoo naw soo markaa wada xaraashi maayo taase waa fursada fiican be ama qadishii hargaysa waa ku darsinaysaa badhacas iyo badda indiina waa ku darsinaysaa <laughs> yaabahe waar adiguna abiyo xadgudbina waxaanu ku siinay waa labaatan kilomitir war hadda waaqlowma intaas idow ku ekaanaya waar wallaweyna idinkaan ixtiraafi waayee ha ballaarto ilaayo bakiyo buuraha ha tago berberena ha dego war waaqlow riyaadaadu been weeye buuqiyo xasarad weeye war mayn haysad lambwalaa usan lahayna tarabtaraba weliya indhiibi jiray waryawarya adiga nafaatigiina qadadiina beena waaye qole wax ma qajirana waaye war abaagidhow xitaa ka kusiinkadhaa eh. eh. ma jidho way jidhaa bawe dhanimadidi karto aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh adduunyo iyo aakhira isu ogeyn adduunyo iyo aakhira isu ogeyn warkalamaaney brofesor yaxya camir waxa uu yidhi dhowrkii bilood ee u dambaysay hadalhaynta ugu badan soomaaliya waxay ahayd al-shabaab dhowrkii maalmood ee u dambaysay hadalhaynta ugu badan soomaaliya waxay ahayd etoobiya taasoo lagu hilmaamay tii hore berri hadalhaynta ugu badan ee labadii hore lagu hilmaami doono waxay noqon doontaa madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda maamul goboleedyada heshiis lama ahan dadkooda iyo dawladda si ay u sii jiraan waa inay abuuraan xaalad la yidhaa tan ha nooga daran ee iyaga ha nagu taabanina badankooda dalka iyo dadka waxaa kala weyn dollar iyo darajo uu helayo waxaan soo aragnay wax aan la igala tashan dalka kama socon karaan waxaan soo aragnay bangiga adduunku go'aan uusan igala tashan dayn kuma cafin karo haddaba maxaan sugnaahuu yidhi kow waxaan sugaynaa waali kale midowga yurub go'aan uusan igala tashan yukrain kama gaari karo khaza xabajoojin aanan ogolaan kama hirgelayso waxaan sugaynaa jaina iyo wadamada kula heshii heshiiska ganacsi ee birikis ma hirgelayo haddaan oggolaashanna looga helin guud ahaan madaxda maamul goboleedyadu waxa ay dastuurka ku qorteen dadkayga dembiil ayaan ku shubtay dowladduna ha soo gasho siyaasad la yidhaah wuxuuna ku soo gebagabeeyey dhibka ugu weyn ee dalka ku soo socda mustaqbalka waa madaxda maamul goboleedyada waashay ee ma aha maamul goboleedyada laftooda aryaadhaha xildhibaano iyo wasiire ka qayb galay kulan loogu ducayhaya allah u naxariistay abaanduulihii gorgor suul nuuge qaar ka midahu waxay iswarsadeen itoobiya baday rabtaa saddex wadanana ku wareegsanoo bad leh lama ka miduhu soomaaliya waa ka yaryar yihiin waana ka tira yar yihiin oo waa jabuutiya ereteriya soomaaliya oo ka dad badan kana horaysay waxaa itoobiya u haweysatay lamadaas uga soo cabsatay waa kala qaybsanaanta iyo qawaariijta loo joogta muga aniga mahaas waxaa iiga caddaad maamul goboleedyadu inay kow ka yihiin kala qaybsanaanta maantana haysa war cabdullow sidii lagu arki jiray mar dhow iyagoo u kala dhuumanaya waad arkaysaa mid kastaana wuxuu dhihi doonaa badda xasan shiikhaa kuu diidan annagu waa ku ogolna war kalemaanay maamullada rikaatada noqdee raaray magaceenna reed mare dastuurkii dalkoo raafa qarankii rafashiya galgaladkoodu noqoy raad dabayshaday ha yeeshee hadday nala rabaan dowladnimo raagta rugya rabadin xaajaan lahayn uma riyaaqeene baroy iyo furay kuma jireen reerahoo nagiye rafaad uma hayaamen ciddoo roob degto wacan aho dalabo hore waa tii loo yidhi ratii walba raabtiisiiyo rabadiintiisiiyow raaba rati walba raabtiisiiyo rabadiintiisii waa rabiya waar walloweynay been baa isku sheegteene somalilan kama mid aha maamuladiinne sidii roon rabaa oge wale aniga lay raray ragu lacagta jecela cadowguna u roo doona haddana riiq dagaaliyo colaad raagtay badana warbashiiro waxaad ka tagtaa ruuxay badi ka maqan tahay hurdado ku reemiyo riya waali badana xaraashiyo xoolo jaban xaraashiyo xoolo jaban warkalamaanay war ma haysiine siddeedii tobanka bishan igada waxay ku shirayaan yuganda madaxweyne ismaaciil cumar geelaan ee cilaamiyey dowladda maraykankuna waxay dhaheen kulankaas waa soo dhowaynaynaa madax bannaanida soomaaliyana waa in la ilaalshay ku celiyeen qabeen marka waxaan la yaabanahay abiy axmed hadduu kulankaa ka soo qayb galo muxuu sheegi doonaa war hadduu xariif yahay ha u gooyano war hadduus xariif eye walaalkiina hunguri qaaday baaney hayroy war madaxweynaha somalilan muuse bixi kulankaa ma lagu maxsuumay uma itoobiya agad ku soo dardhay war kalemaana war ma haysaana siyaasad iyo badad ku waalateene ciyaartii ka dhacday istaadiyo muqdisho ee u dhexaysay galmudug iyo koonfur galbeed saddex iyo eber bay ku dhammaatay war iska aamow saddex iyo eber loogama badi karine ma iska aamo waa dhaliyey warnimiyowsan dhimo eeb eebreeb weeye yeeri jirteenna eh? eh. adkaawaan eebreeba siinkadhiidi eh. sababtoo ah iyaartoydii koonfur galbeed inti ka adkaatan hatanti dagarteen reedan aman dheerale balame iyo oo diidan maa wali eraynimantuunimantii ka abil tooro in la bahan wahaa wal angarsada warmadowbow ciyaar saaxiibtinimaan maqli jiraye haddaba dhagax saaxiibtinimay ku dhammaatay war hadda ka hor bashiirow markii buntland la iyaartay galmudug oo waan afka iyo dari soomaali bawe ka ahaa mahayno yeerteen haddii ragundhatisregragunkurohanka bana soomaali makum midhaadanna warmadeeyo anugu waxaan la yaabay qoladii galmudug la dheeshaa ama soomaalinimaday ka baxaysaa war jinaw ka sheego waayo ma shalay weliba dhegday ka dhiyaasay bakooradaha alla qarsada bakooradaha alla qarsada war qoladii galmudug la dheeshaa haddii soomaalinimada ka baxayso galmudug waa in laga mamnuucaa cayaaraha waar somalilan lama ciyaarto maamuladiinna war kalemana waayadeednaba waa ka soo dardheene hadda buntland kuma jidho ciyaarahan war bashiirow bilaash adigu maqantihiin garoonkee faankii buntland galmudug baa badashaa layidhi warbow faankayga annaga waa xirfadaysnaaye galmudug ciyaar ma taqaan le meshamiyaa lagu dagaalamahayaruntiisruntiiswaldagaalamhaynamagoradaanwaanahadnashiidoenwar xildhibaana ka soo jeeda galbeed in eh. wasiirka dhallinyaradii cayaaraha ay bulsho ka keeneen ma jirtaa aryaadnaha mahad salaad iyo madaaliba waa u tageenaa la yidhi cayaartooyda koonfur galbeed sidiisiin waalni aragdeena yalayiina aryaa weel ciduma sheegina waxay tabasho qabeen ay xalliyeenaa la yidhi eh. amnigoorana mahad salaadaa damaanad qaadaa la yidhi eh. gudoomiyaha gobolka madaalena wuxuu yidhi caasimada laydinkama xigee raalli ahaadha hadda saddex berika kadibaa cayaartu bilaabaysahaa la yidhi khaladaadka galay haddii aan la soo qaqaban cayaaraha quruxda badan iyo qiimaha xamar waa ku ceeb wargayloodii weertoobdadaa guudanka jare nimangow leysata eh ogalalaasi suubiyeen yo ka dhex garaabadeen war gudoomiyaha dhagaxtuurayaasha soomaaliyeed abuwaanguura wuxuu yidhi qaladka ugu weyn waxaa iska leh qolada brotokoolka oo cayaartooyda soo fasaxay xilliga ay taageerayaashu baxayeen sababtoo ah waxaa loo baahnaa marka ay taageerayaashu baxaan kadib in cayaartooyda la diro war idinkaan hadalka fahminaysa wtii hore lidiin yidhi inkastuu abwaan qaran oo qiimo badan yahay guura mararka qaar buu fartuu doono qoraya wareer galmudug wix dhacay lug kuma lahaynaa la yidhi wareer galmudug shagamakalahaymeenaraas galmudug imrijaba walgemoka dhammaysadaase sababtoo ee eh, imrisho maydaka koobanya labaatan iyo shiidgemaayan labaatan iyo habadgemaayan labaatan iyo wargemaayan warabwaanguura maqnaashaad uga faa'iidaysateeno xantiisa waa ku dheeraateene garoonka istaadiyo muqdisho waxaa ugu dambaysaa la yidhi dii cayaarihii gobolladee baroonku ka qaybgeli jiray waxaana la yidhi habeenka tiifiga waxaa ka hadlay wasiirkii isboortiga xilliga cabdi warsame isaaq wuxuuna yidhi isriixriix ka dhacay istaadiyo muqdisho laba qofaa ku dhaawacantay hadda ogaado abwaanguurana wuxuu sheegay dad badan oo dhintay meydkooda inuu ka tilaabsaday war kalamaanay abwaanguura xantiisaad xiise weyn u qabtaane waxaynaan ugu xiiqin waa ciyaal xamaroobe aryaadhaha xanta iyo isboortigoodan xabad ka aqaanina waa ku dheeraateen anigu bulshada isboortiska taageerta waxaan kula tali lahay cayaartayaan si kale loo fahmin waa isdhe isdhexgal bulshee caadifadda iyo qabyaaladana halaga laga saaro oo halaga dhaafo shaqa kuma leh buuqa iyo beelaha iyo warxumadana halaga laga si asluuba qolo walba kooxday wadato how taageerto ee xamaasadda isboortiga ayaan la qabyaaladayn war unu walaaljeeran koonfur galbeed dheer oanku koynay isinlay walnisreebada warbow ciyaar buntland ka maqantay dhanaansigii iyo xawaashkii waa ka maqan yahay waxaan idinkula talinahayaa barta barta barta barta ciyaaraha barta waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo